kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegeysataan mar kale kulanti waxaan wanaagsan oo maalimo axada taariikhdu waxay ku beegantahay tahay iyo labaatanka bisha janna sanadka laba iyo afar qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid noqon doona ciyaaraha dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir oo maanta dib u bilaabanaya kadib maalmo ay hakad ku jireen wufuud heerkoodu sarreeyo oo ku sii qulqulaya magaalada garowe si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa koonfur galbeed oo ciidamadu ugu baaqday inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan al-shabaab qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha yuhuuda oo lagu cadaadinayo inuu ogolaado in khaze laga dhiso dowladda ay falastiiniyiintu leeyihiin askar maraykan oo ku dhaawacantay gantaalo ay iiraan ku tuurtay gudaha dalka ciraaq madaxweynaha kongo koongo oo markii labaad xilka loo dhaariyey iyo tobannaan kun oo ruux oo ka qayb galay dibadba xoogan oo ka dhaca wadanka jarmalka qodobadaas wixii kalan ugu soo kordha xubnaha joogtada ee kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan mar kale kusoo dhowaada dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qardibay dalkii idinkaa qardibay dadyow kala intuu degay qaar bameel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan markaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaranku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo khiyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa culmadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa miyaa qayrkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa kayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte curuma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way ololay hmm. intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkii istirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummadday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii u ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa alqodoba jirowgow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo e qaladka lagu kala saxo sinaa wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey quraafaad lama rabo iyo wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dad yuu ka tegay wixii qaadiru intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha aakiriyo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan biya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa tiri cadaabahaa qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn muwiyo taagu maahay nintaasi ku dhaafanaysa socida furuta barnaamijka ogaal katakatakataa qashinka jidka waalay ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku shubaysa maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariis nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moosba ba allaha ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaaye iimaan ma leedahay markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wada dadaalo diblomaasiyadeed oo ka dhan ah damaca itoobiya ee badda iyo bariga soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada qaahira ee caasimadda wadankaasi masar waxa uuna kulamo la qaatay mas-uuliyiin dhowr ah oo dalkaasi ku sugan mas-uuliyiintii la kulmay madaxweynaha waxaa ka mid ah xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abu alqeyd waxaana la sheegay inuu kala hadlay arrimaha la xiriira taageerada ururka jaamacadda carabta ee u fidiyeen soomaaliya kadib markii ay isgarab taageen oo ay sheegeen in etoobiya ay kusoo xadgudubtay madax banaanida soomaaliya sidoo kale waxa ka wada hadleen mowqifka jaamacadda carabta ay ka taagan midnimada iyo madax banaanida soomaaliya sidii ay usii xoojin lahayd kulankaasi waxyaabaha looga hadlay waxaa warbaahinta la wadaagay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali dige madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada qaahire ee dalka masar kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan cabdilfataax al sisi ayaa waxa uu la kulmay xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed al abulqeyd madaxweynaha ayaa ka mahadceliyey go-aanka wasiirada e, guddoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen e, islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya madaxweynaha iyo xogaye abulqeyd ayaa iska xog wareystay amniga iyo istaraatiijiyadda eh, badda cas marinka muhiimka ah ee babel mandab iyo xaaladda ah, geeska afrika iyagoo dul istaagay cawaaqib xumada ka dhalanaysa tallaabooyinka qarayska xornimada ah ee maamulka adisababa ay ku farageliyeen midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay hogaanka jaamacadda carabta mowqifka mideysan ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ku diideen damaca xukuumadda ra-iisul wasaaraha etoobiya ee ka dhanka ah baddeenna iyo dhulkeenna xogayaha guud ee jaamacadda carabta mudane abulqeyd ayaa muujiyey dadaalka iyo garib jaamacadda carabta ee lagu xoojinayo midnimada iyo gobonimada soomaaliya wuxuuna sheegay inaan la aqbali karin eh, xadgudubka ka dhanka ah jamhuuriyadda soomaaliya oo saldhig u ah xasiloonida gobolka kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiqaadir cali digi oo ka warbixinayay kulankaas uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud la yeeshay xogyaha guud ee ururka jaamacadda carabta dhanka kale waxaa si aada ah laisku weydiinayaa sababta ay dowladda itoobiya ku damaaci weyday dalka ay dariska yihiin eritrea oo ay mar wadan qura isku ahaan jireen maadaama isaga qudhiisa uu bad leeyahay oo ay soomaaliya uusoo fukanayso waxaa su-aashaas iyo halka uu ku dambeyn karo loolanka diblomaasiyadeed ee aadisaaba nagala dhexeeyo ka jawaabayay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame is-afgaradka uh, etoobiya sagaashan iyo saddexdii waxay lumisay badii ay lahayd waxay ku lumisay waa la socotiin eritrea ka go-day eritrea ugu yaraan lixdan sano halgan ku dhow ee etoobiya kula jirtay ee gobonimo dalkeeda u raadinaysa markii eritriyaanka ay jabhadda bilaabeen waa lixdan sano ka horaa la sheega inay tahay ay bilaabeen jabhadda tigreega ee dalka etoobiya sagaashankii la wareegi doonto shan iyo todobaatankii hala asaasay iyadoo mingiso ka cararaaya dadkii tigreega waa la xasuuqay waxay galeen duurka waxay u galeen jabhaddii eritreyaanka ahaa eritreyaanki marka way soo dhaweeyeen tababar iyo waxaa la siiyey iyo farsamo iyo wixii loo baahnaayoo dhan laakiin waxaa lagu leeshiyey dalka etoobiya in lala qabanayo laakiin shardi eritrea ay ethoobiya ka saarayaan markii markii asesa forgi uu qabanayey asmara eh, addis ababa waxaa loo qabanayay waxay ahayd inay tigreega ethoobiya markay la wareegaan ay laba sano ka bacdii la qaado referendum cod la qaado oo dadka ethoobiyaanka dadka eritrea loo qaado saasaa lagula heshiiyey saas eritrea ku baxday baddii marka way dhaaftay eh, ethoobiya sinisdan xilligaas laga soo bilaabo marka ethoobiya badradis ahayd laakiin markasta waxaa la filaayey inay ku noqon doonto meeshii badda historical ay ku le ade soomaaliya etoobiya waxba kuma lahayn abey marka ayaamahan waata u goodinayo meeshu ka hadla dhaha etoobiya waa inay bad heshaa ama qasab ama ama nabad intaba maxaa dhacay marka dowladaha ay ka diyaar garoobeen oo badda iskale oo etoobiya dariska la ah ma huba annaga inaan diyaar garoobno mana filayo waa meesha marka dhiiranaanta ay ka imaanayso oo ah soomaaliya inay dayacan tahay iyuu iska dhaadhiciyey eh, abey axmed inuu dadkiisa halkaas bad uga heli karo dabcan nugeylkana wuxuu ka arkay eh, maamulka muuse biixi oo asaga naftiisa ah maamul naflacaari ah oo saa ogtihiin dagaalkii gooja eh, looga adkaaday oo isagii ciidankii khaatuum markay dagaalameen doorashadii qaba waayey dalkii dhaqaalihiisii tacbaan ka dhigay oo lagu kala tegey oo maamulada isaga ka horreeya loo shalaysan yahay hadeertaan reer somalilan hadda waxay isweydiinayaan silaayo iyo iyo waxay iswarsanayaan ninka la yidhaahdo iyo iyo cigaal nin hawtahamag ah oo faraha ka baxay waayo oo naflacaariyo abbey u galay iyo abeyo saan sheegna dalkiisa dhibaat laba ninoo marka nafla ah oo duruuf gudaha ka carar ah heshiisay galeen waaye saas daraaddeed international looga markii la fiiriyana wax sharciga ma laha oo sharciga adduunka dowlad la aqoonsan yahay keliya geli karto adduunkana soomaaliya dowladda federaalk u aqoonsan yahay inay tahay eh, gobonimada soomaaliya cidda haysata saas daraaddeed sharci ahaanne cabdullaahi sax maaha boliti eh, waaqicna mid fuli kara ma ah oo dadka sooma dad dhulkooda saalkaas lagu qaadan karo ama somalilan ha joogaan ama xamar ha joogaan ama baydhabo ha joogaan ama puntland ha joogaan maaha eh, muuse bixi horta waxaan u malaynayaa in lagu degdegaan u haystaa la kulankiisa dadka aaminsanayo lagu degdegay oon laga fiirsanin markaas muuse bixi nin fashil inuu ahaa fashil dhex jiifa saan sheegnay doorashadii xilligeediina wuu dhaafay dad uu xasuuqay oo deegaan sool dadkii uu ku laayay waa lala socdaa nin dad xasuuqay ciidan ahaan laga adkaado u ahaa muuse biixi qof kasta oo dhaqan iyo waxgarada oo reer somalilan talada u jeysay waa diiday dhaqaalihii dadka wuu burburiyey deegaankaas marka nin oo meel haysta ma marka in dowladda soomaaliya ay la kulanto madaxeeda ee legitimacy ani saxila ma ahayn ciddii ku talisana waa qaldaneed muuse fursaddaas ku faa'idaystay wuxuu rabay keliya uun inuu helo leverage wax la yidhaahdo oo dowladda soomaaliya kulankaas oo ka helo yuu rabay keliya wuuna ka faa'idaystay abi axmed maxaa ku kalifaya ethoobiya inay dowladda somalia dhex maraan abi axmed ethoobiya waxay og yihiin wax la yidhaahdo sovereignty port ama sovereignty access waxay rabaan ayaga waxaa waaye sovereignty access wax la yidhahdo waa gobonnimo meelay kula yihiin ay rabaan marka waa kire iyo waxaan wax jira maale maxaa kiraad bay tahay waa iska normal taas kire dhib ma leh hadda haddii eh, haddaba eh, eh, berbera waa kiraysan tahay oo boosaaso waa kiraysan tahay oo hadda tan xamar turkiya joogta ethoobiyaanka jabuuti kuleeyihiin access ganacsi kuleeyihiin afarka lix iyo toban dalaan badan lahayn kulligoodna waxay ku nool yihiin dowlado dariskooda ee ganacsi u kala dhexeeyo ethoobiya waxay raadinayso dadka in la khalda maaha waa sovereignty access ama sovereignty c eh, wax la yidhahdo meel ayada gobonnimo ku leedahay oo ayada ay leedahay territory ayada ay leedahay rabtaa ethoobiya waxay ku bedelinaysaana waxay leeyahay somaliland aan aqoonsanayn lakiin ma aqoonsan karto somaliland international eh, looga aqoonsan kara oo sida hadda aan sheegnay eritrea soo dagaalantay oo dagaal soo gashaa waxay ku qasbanaatay inay dowladda etoobiya kala heshiiso in referendum la qaado marka adduunka cid iskaa aqoonsanaysa oo etoobiya hadda ay ku tiraahdo anaa ku aqoonsanaya meel ku geynaya ma jirto waan hadda waa la socotaa eh, eh, meel kasta oo diblomaasiyadeed etoobiya waa looga adkaaday oo meel hadda wahgeysa maba haysaba marka etoobiya waxay raadinaysa dowlad soomaaliya ka helaynin oo qof soomaaliya sii karana usan jirinin oo dhulkan ku nool waa sovereignty wax la yidhaahdo access oo badeed w iyada talis ayada siyaado ama gobonnimo ayada ay leedahay waay waxay raadinayso cabdiraxmaan cabdishakuur ayuu kaasi ahaa markan haddii aan eegno eh, ciraaq eh, waxaa la soo wareynayaa in ciidamo maraykan ah oo ku sugnaa gudaha wadankaasi ciraaq in ay ku dhaawacmeen gantaalo laga soo tuuray dhankaasi iiraan ee qaar ka mid ah ciidamada mareykanka ee ku sugan saldhigga mareykanka uu ku leeyahay wadanka ciraaq ayaa la sheegayaa in dhaawacyo ay kasoo gaareen weerar gantaal ah oo ay dowladda iiraan ay ku qaaday ciidamada cirka ah ama saldhig ay ciidamada cirka mareykanka ay ku leeyihiin galbeedka wadanka ciraaq taliska dhexe ee milatariga mareykanka ayaa sheegay in maleeshiya ay taageerto iiraan ay beegsadeen saldhigga cirka ee alasad la yiraahdo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada mareykanka fiidnimadii sabdiga waxaana sidoo kale la sheegay tiro aan la cayimin oo shaqaale mareykan ah in ay wax ku noqdeen weerarkaasi waxaana soconaysa qiimeyn ku aadan dhaawacyada soo gaaray shaqaalaha halkaas ku sugnaa gaar ahaan waa dhaawacyada dhanka maskaxiyanka ah maadaama ee shaqaale iyo sidoo kale ciidamo ku sugnaa saldhigga mareykanka ee ciraaqba in waxyeelo kala duwan ay kasoo gaartay weerarkaasi ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada ciraaq ayaa dhaawa ku dhaawacmay weerarka weerarka ayaana lagu qaaday saldhigga waxaa sidoo kale ee sheegtay koox isku magacowday iska iskacaabinta islaamiga ee ciraaq sida uu sheegay macadka washington institute waxaa jirta in kooxdan ay soo ifbaxday dabayaaqadii laba kun iyo saddex labaatankii waxayna ka kooban yihiin dhowr kooxood oo hubeysan oo iiraan xiriira leh oo ka howlgala ciraaq kooxdan waxaa kale oo ay sheegatay weeraro kale oo ka dhan ah ciidamada mareykanka toddobaadyadii lasoo dhaafay saldhigga al asad ayaa si isdabajoog ah loo weerarayay sanadihii ugu dambeeyey milatariga mareykanka ayaa sheegay in inta badan gantaaladii lasoo tuuray lasoo riday sabdidii balse qaarkood ay dhaafeen difaacyada cirka ayna ku dhaceen saldhigga waxaana ay intaa ku dareen in ay socoto qiimeynta khasaaraha waa weerarkii ugu dambeeyey ee weeraro xiriira oo xulafada iiraan ay ku qaadayaan fariisimaha mareykanka ee ciraaq iyo suuriya tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas ee khaza bishii oktoobar ee sanadka aanu kasoo gudubnay waxaana jiray in dhammaanba kooxaha taageerada ka hela dowladda iiraan ay ku hanjabayeen tan iyo wakhtigaasi inay weerarayaan fariisimaha maraykanka uu ku leeyahay gobolka maadaama uu yahay taageeraha ugu weynay israa'iil magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland waxaa ka soconeysa diyaar garowga xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo ku-xigeenkiisa waxaana doorashadii dhawaantan ka dhacday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ku guuleystay mar kale ee madaxweynaha dowlad goboleedkaasi siciid cabdulaahi deni waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan ay magaaladaasi ka qabsoonto xafladda masaarka isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo xaana jirta in magaalada garoowe si weyn looga dareemayo diyaar garowga ee munaasabadaasi waxaa magaalada kusii qulqulaya wufuud heer sare ah kuwaas oo doonaya in ay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka waxaana eh, mas-uuliyiinta ilaa haatan gaaray magaalada garoowe iyo kuwa kale ee la filayo in dhawaanahan ay gaaraanba ka warbixinaya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknolojiyadda warfaafinta dalxiiska hidaha iyo dhaqanka sare ee dowlad goboleedka puntland maxamuud caydiid dirir eh, bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed sala allahu caleh wasalam Eh, sida aad ka aragto eh, garoonka diyaaradaha jenaraal eh, abshir international airbort garoowe diyaar garowgu inuu meel fiican marayo oo ah dadka soomaaliyeed dhammaantood u xiisaynayaan maanta waxaa soo degay wafdi ka timi jubbaland oo gudoomiye ku-xeenka baarlamaanka uu ka mid yahay iyo xildhibaanaba waxaa kaloo soo degay ra'iisul wasaare hore soomaaliya saacid iyo xildhibaano la socda iyo senataro iyo siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed laba diyaaradood oo u badan dad xafladda ka qaybgelaya oo madaxay ku jirto ayaa yimi magaalada gudaheeda sidaad tuelada aragtay maaragtay waa ay buuxaanoo dadkii doorashada ka soo qayb galay xilligeedii oo ay joogaan iyagana xafladday ka qayb galayaan laba xafladood baa dhici doonta xaflad maalintii oo international communitiga iyo diblomaasiyiintu ay ka qayb galayaan iyo maamul goboleedadu iyo dowladda federaalka waxaa dhici doonta oo kale xaflad habeenkii ah oo ilaa saddex kun ilaa shan kun oo qof ka qayb gelayso oo dadka soomaaliyeed iyo madaxda ilaa madaxweynaha federaalka ilaa iyo eh, maaragtay madaxweynayaasha dowlad goboleedada iyo dadka siyaasiyiinta ee soomaaliyeed xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka iyo kuwa puntland iyo dadka siyaasiyiinta iyo haldoorka reer puntland iyo soomaaliyeedba insha allah eh, dadka wafdi maanta soo degay brofesor cali america ayaa ka mid ahaa dadkii maanta yimi eh, maaragtay xafladda ka soo hormaray insha allah waxaan rajaynaynaa inay ku istaraexi doonaan nabadda iyo horumarka puntland inta xafladda ka horraysa iyo kadibba aragtina ka qaadan doonaan maqaamka buntland ay ku leedahay dalka soomaaliya madaxda federaalka madaxweynuhu waa ku casuman yahay insha alla waxaanu rajaynaynaa inuu iman doono waanu aqbalay maarata inuu yimaado maamul goboleedyada dhammaantood waa la casumay dee qof shaqadu u saamixi weydo hawle ka soo gasha mooyaane waxaan rajaynaynaa ama caafimaadka u saamixi waaye mooyaane inay wada yimaadaan insha allah magaaladu iyadoo awalba amnibadan tagarowe ay ahayd oo ay amni ahayd haddana diyaargarowa waad ka aragtay huteelada martisharafta ayaa loo bannaynayaa dadka dibadda ka yimi muxuu ahaaye guryo maaragtay ku habboon baa loo goglayaa madaxda maamul goboleedada oo lagu sharfayaa in dadka u imanaya iyo martidoodu meel ay isku arkaan ay helaan calamada iyo qurxinta iyo maaragtay fagarayaasha waaweyn maaragtay hoolkii weynaayo maaragtay xafladaha lagu dhigi jiray dib casriyeyn baa ka socota muxuu ehm, ahay hangarkii weynaa ee u dhexeeyey labada guriga madaxtooyada dhexdeeda ku yaallay isaga laftigiisa dib a casreeyeen baad ka socotaa sawiradiisa xalay inaad aragteen miidiya ha ku aragteen baan filayaa marka ehm, maarata diyaargarow ballaadhan oo amni iyo soo dhoweyn iyo maaragtay eh, socda insha allah haddii allad ka dhigo waxba walaac kama qabaan ehm, waa muxuu ahaayey waa dadka reer puntland bay ka mid yihiin waad la socotaa doorashadu sidii nabadda ay ugu dhacday waxaa la wada sugayaa insha allah haddii alla ka dhigo calimasaarku inuu dhammaado iyaguna waa waxaan filayaa inay shaqooyinku ciidanka ay ka hayeen ay ku laaban doonaan waxa raje lagama qabo wax maaragtay shakiya lagama qabo kaasi wuxuu ahaa eh, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyadda iyo warfaafinta dowlad goboleedka puntland maxamuud caydihi dirir oo ka warbixinayay mas-uuliyiinta ilaa haatan gaaray magaalada garowe iyo kuwo kale ee la filayo in halkaasi ay gaaraan si ay uga qeyb galaan caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland dhanka koonfur galbeed haddii aan aadnane dowlada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa ay diyaar garow ugu jirtaa sidii u qaadi lahayd guluf ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo guud ahaan dalka meelo badan oo kamid a ah ka soconaya taliyaha ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed ayaa waxa uu la hadlay ciidamo ka tirsan dowlad goboleedkaasi iyo kuwa dowladda federaalka isagoona ku booriyey inay u diyaar-garoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay in asluubkooda iyo dhaqankooda uu wanaagsanaado si ay shacabka u soo jiitaan sidoo kalena ay iskaga adkeeyaan dagaalka ka dhanka al-shabaab unuunu waajibaadaad dadkiledni unuun waajibaadaad nidhiileey maha madi askari nagadaasi mahan dhaarati diinta dalkaah dadkaah hantidiyo nafsadiyo ya inaad badbaadiyaas ma hayne yah saasa gorugun gaarate kedhaaratii maaha saas ma hayne yah wayna ninku baahanyi ini walanun dhaarani fuli yana ninku baahanyi gibirti walaalan enood nabadgal lanka muslimka hantidiis in nafsadiis noo badbaad ya oriidin wayn qabnaan shabaab ya saas maa ah. oriidin way lasiinsiyey lasiin askarey ini shabaabkii la dagaalantaan ummado kalena ka badbaadidaan saas maa hantidii e ay maad yaa ka badbaadidaan maha ya haddii shacabka kale nagataan mayna gadaasan ya isinka badbaado lasiinkuso haddii shacabka kale nagataan mayna gadaasan ya Lanka walaayo akala ka jara si dhow mid hamid malaay may laray gubigo ursiya ya sin haalan haraala nes gajartan naftirkimbe daanta ah. ya lan si hum fikiraw wala on hatti sheegan ininka dhaga ma fadaw ya sin gajar ya kaasasan ursiya askarna xeer jaway waxa ka hooba dembe gala hata ururka inta degay ka hooba gabar ha kufsad isi dhan kufsateen kollayba kufsaday isi dhan kufsateen saas maa ya mayla faday kaan fayle usub hajiidow ma fadaw toosiis ma fadaw kaan hun ini isin toosidan isin inis dhow isin is ogaado kortan kaan hun oo si hun in fikiraw ini toosidan isin isinka baahanya maa hatin isin ma etin muraayada koonfur galbeedeed taliyaha ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa ra-isul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahuna waxa uu la kulmayaa cadaadis xoogan oo ku aadan sidii uu ogolaan lahaa in magaalada khaza laga dhiso eh, dowlad ay falastiiniyiintu ay leeyihiin benyamin netanyahu waxa uu sheegay in isra markasta ay ku dadaaleyso sidii ay amniga guud ee eh, u sugi lahayd sidoo kalena deegaanada falastiiniyiinta ay uga dhig lahayd mid ammaana balse waxa uusan meesha ka saarin in mustaqbalka loo baahnaan karo in la helo dowlad falastiiniyiin ah ama dowlad ay dadka falastiiniyiinta ay leeyihiin hadalkiisan waxa uu kusoo aadayaa kadib markii cadaadis xooggan ay saareen mareykanka iyo xulafada kale ee israa'iil taageera kuwaas oo sheegay in aan laga maarmi doonin dowlad ay falastiiniintu ay leeyihiin in magaalada khaza laga dhiso master netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka mareykanka jo baiden ayaa waxa ay ka doodeen oo ay ka wada hadleen mustaqbalka dadka falastiiniyiinta ah iyagoona sheegay in ay tahay arrintaasi arrin muhiim ah wasaaraha israa benyamin netanyahu ayaa waxaa lagu eedeynayaa siduu u wajahay dagaalka khaza kaas oo uu markii hore uu ku baaqay netanyahu in awood milatari oo keliya lagu soo afmeerayo kooxda eh, falastiiniyiinta ee iska caabinta ee xamaasna meesha uu ka saarayo si uu halkaasi uga dhiso maamul eh, hoostaga amaba eh, isra-el ay gebi ahaanbay ula wareegto khaza oo ay ugu darsato dhulka ay ka boobtay dadka falastiiniyiinta ah balse arrintaasi ayaa loo arkaa mid aana suuragal ahayn hogaanka sare ee israa-el ayaa sidoo kale ku kala qeybsan istaraatiijiyada lagu wajahay dagaalka khaza ka soconaya mareykanku wuxuu aaminsan yahay in mustaqbalka in la helaa dawlad ee falastiiniyiintu ay leeyihiin in ay tahay xalka keliya ee lagu soo afmeeri karo dagaalka daba dheeraada ee gobolka ka soconaya waxaana jirta in sidoo kale qorshaha ah in la dhiso laba dawladood oo falastiiniyiin iyo israa ay kala leeyihiin inay tahay xalka u macquulsan kaas oo in muddo aba washington ay kasoo shaqeynaysay si gobolka xasilooni ay uga degto balse arinta meesha jirta ayaa ah in xitaa haddii eh, la dhiso dowlad ee falastiiniintu ay leeyihiin inay noqonayso dowlad hoos tagta israel oo iyada eh, ka amar qaadata sida haatanba ka jirta daanta galbeed oo dowladda maxamuud cabaas uu hogaamiyo ay israel ay u maamusho Eh, balse kooxda eh, iska caabeynta ee xamaas ee maamusha magaalada khaza ayaan la ogeyn dhankeeda sida ay ka yeeli doonto qorshaha la xiriira in dowlad eh, falastiiniyiintu ay leeyihin halkaasi laga dhiso maadaama awooda gobolka iyagu ama awoodda magaaladaasi ee iyaga ay haystaan kana armiyaan Eh, waxaa jira dhanka kale dadaalo xoogan oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojin ah maadaama dagaalka khaza muddo afar bilood uu kusii dhow yahay tobanan kun oo ruux oo falastiiniyiin aan waxba galabsanna dagaalka ay ku dhinteen waxyaabaha kale ee cadaadis kusii kordhinayo netanyahuga hogaamiye israel waxaa ka mid ah in dadka shacabka goobaha ay ku sugan yihiin ay si weyn u beegsanayaan qaramada midoobeyna dhowr jeer ayaa arrintaasi ka hadashay oo waxa ay sheegtay in israa'el ay u bareereyso gumaadka dadka shacabka maadaama goobaha ay ku sugan yihiin sida cisbitaalada iskuulada iyo goobaha kale ee dadweynuhu ay degan yihiin in israa'el inta badan ay duqeyso iyadoo mamarsiyo ka dhiganaysa in halkaasi ay ku sugan yihiin dagaalyaano ka tirsan kooxda iska caabinta ee xamaas haatan waxaa jira qorshaha ugu weyn inuu yahay in la bilaabo wadahadal nabadeed kaas oo lagu doonayo in khaza looga dhiso dowladda ee falastiiniyiintu ay leeyihiin arintan waxa ay timid kadib markii awood aan la filaynin ama horey loo saadaalinaynin ee soo baxeen kooxda iska caabinta ee xamaas taas oo ay ku muquunisay awoodii ay isbidaysay ee dowladda gumeysiga ee isra waxaana jirta in dagaalka ku dhow muddada afarta bil ah in ilaa haatan wax natiijo ah oo la taaban karo aysan isra ka gaarin waxaana taas ay meesha ka saartay oo fashilisay ciidamadii reer galbeedku ay taageerayeen ee isra ee awoodda badan isbedayey oo aanan ilaa haatan wax guula gaarin isra-el jabkii ugu weynaa waxa uu soo gaaray horaantii bishii oktoobar gaar ahaana toddobadii bishaasi oo dagaalyaano ka tirsan kooxda iska caabinta ee xamaas gaar ahaana garabka khasaam ay gudaha ugu daateen isra markaasi oo ay dileen ilaa iyo kun iyo saddex boqol oo ruux oo askar u badan waxaana ay soo qafaasheen oo ay gacanta ay kusoo dhigeen ilaa iyo laba boqol iyo afartan israa'iiliyiin ah waxaa haatan jira in kumanaan ruux ay dibadbaxyo ay ka dhigayaan magaalada talaafiif ee caasimadu waa israa'el iyagoo dalbanaya inuu xilka ka dego master netanyahu oo ay ku tilmaamayaan inuu cagaha u geliyay dagaal dhiig badan oo uga daatay wax xal ahna aysan muuqanin waxa ay dalbanayaan dadkaasi tirada badan in heshiis lala galo kooxda xamaas dagaalkana la joojiyo waxaa jirta in dhanka kale ra-iisul wasaaraha israel uu ku furan yahay cadaadis kaga imaanayo axsaabta mucaaradka ah, kuwaas oo iyaga kasoo horjeeda ama si weyn u qaadacsanba marka la eego dagaalka ka soconaya khaza qaabka loo wajahay iyo jabka soo gaaray israel wararkii ugu dambeeyey ee dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhintay duqeymaha aan kala joogsiga lahayn israel haddii aan eegnan todoba ruux oo falastiiniyiin ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen marinka rafax Eh, sidoo kale eh, meesha la yiraahdo eh, jabaliya ayaa iyadana lasoo warinayaa kaam ku yaalo oo ay dadka falastiiniinta ay ku sugnaayeen in halkaasi ay duqeeyeen ciidamada yuhuudda ee isra waa ciidamada yuhuudda duqeymo ay u geysteen in dadkaasi rayidka ay ku geeriyoodeen khan yunis waa meesha ugu daran ay dhibaatadu ay ka jirto oo aysan diyaaradaha israel marna ka kala joojinin duqeymaha waxaa jirta in sidoo kale eh, ciidamada israa'iil ay wadaan weli beegsiga dadka falastiiniyiinta ah ku sugan daanta galbeed halkaasi dagaalka ma socdo balse ciidamada yuhuudda waxay xarig iyo dil iyo jirdilba u geysanayaan dadka falastiiniyiinta ee halkaasi ku sugan waxaana la sheegay in arintaasi ay jab weyn ay ku tahay israel maadaama dadkaasi aysan wax dagaala ku jirin amaba aagoodaas uusan dagaal ka soconin waxyaabaha u beegsanayaan ay tahay keliya nacayb ay u qabaan dadka falastiiniyiinta ah dowladaha reer galbeedku dhankooda waa ay sii kordhinayaan cadaadiskooda amaba cabsidooda ku aadan dagaalka oo sii socdo in uu keeni karo in ay dhibaatadu ay sii kororto waxaana ka dalbanayaan israa in xabajoojin ay gaarto ee eh, amaba ay ogolaato ugu yaraan afar labaatan kun saddex boqol labaatan iyo todoba ruux ayaana la diiwaan geliyey falastiiniyiinta inay ka geeriyoodeen waa dadka shacabke halka lixdan iyo laba kun saddex boqol todobaatan iyo waa lixdan iyo laba kun saddex boqol sideetan iyo sideed ruuxna ilaa iyo haatan loo diiwaan geliyey inay ku dhaawacmeen dagaalada weli soconaya ee magaalada khaza ay ku hayaan ciidamada yuhuudda sidoo kale isra-el waxa ay duqeymo ay ka geysteen ee eh, magaalo ka tirsan eh, syria halkaas oo la sheegay inay ku dileen xubno ka tirsan ee eh, ururka islaamiyiinta iiraan ee la yiraahdo ururka dib u xoreynta waxaa jira in ilaa iyo saddex shan ka mid ah kooxdaasi ee kacdoonka islaamiga ee iiraan in lagu dilay weerar ay israel ay ka geysatay gudaha suuriya waxaana jirta in warbaahinta israel ay si weyn u warineyso in weerarkaas oo ka dhacay dhismo ku yaala meel u dhow magaalada caasimada ee damashaq in dadkaasi ay ku geeriyoodeen warbaahinta isra waa warbaahinta syriya ee sana loosoo gaabiyana waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu dhacay sidoo kalena bartilmaameedka uu ahaa kooxdaasi ka tirsan iiraan gaar ahaana eh, marka la eego ururka eh, amaba ciidamada islaamiyiinta ee kacdoonka iiraan eh, waa madaxweynaha iiraan ayaa arintaas sidoo kale ka hadlay waa uu dhaleeceeyey waxaana uu sheegay in isra-el weli ay wado daandaansiga ay ku heyso tehraan waxaa sidoo kale ka hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iran oo sheegtay in arintaasi ay iyadana dhankeeda ay jawaab ay ka bixin doonto ibrahim raisi oo ah madaxweynaha wadanka iiraan waxa uu sheegay in marka la eego eh, ciidamadooda markasta ay kasoo horjeedaan in sahnuuniyadii ay kor u kacdo waxaana uu sheegay in markasta ay ka shaqeyn doonaan sidii isra ay u burburi lahayd eh, sidoo kalena tallaabadii ugu dambeeyey oo ay ku dileen xubno ka tirsan ciidamada kacdoonka islaamiyiinta ee iiraanna ay tahay mid ay cawaaqib xun ay kala kulmi doonaan idaacadda kulmi magaalada muqdisho aadna kala socotaan barnaamijka ogaal na oo dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleeta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir waxaa idila socodsiinaya xubinta anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed nuur waayahay ister waxaynu ku bilaabayna hadaleeta afar labaatanka saacad kaloo hadlaayay haddiiaynu ku bilaabnana tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ayaa dib loo bilaabaya maanta kulan xiiso badan ayaa waxaa uu dhexmari doonaa jubbaland iyo weliba xulka maamulka gobolka banaadir waa kulan xiiso badan markii la eego eh, xil ciyaareedkan maamulka jubbaland ayaa waxa ay dabcan gaareen keliya hal guul iyadoona laba guul daro ay ka qaateen koonfur galbeed soomaaliya oo tartanka ka baxeen iyo weliba xulka maamulka galmudug hirshabeelle waa ay garaaceen waxay doonayaan markaa jubbaland inay guulaha ay sii wataan halka gobolka banaadirna markaynu eegno ciyaartooydooda waa kuwa ugu khatarta badan sanadkan tartanka markaynu eegno sababta tahay waxay garaaceen xulka maamulka galmudug oo ay kambaag ku sameeyeen waxay garaaceen xulka maamulka ee eh, koonfur soomaaliya waxaa eh, dabcan eh, markii la eego saddex dhibcood ayaa laga jaray oo gobolka banaadir la siiyey xulka maamulka hirshabeelle sidoo kaleeta kulankoodii ugu dambeeya waxay la ciyaarayaan galabta xulka maamulka jubbaland marka ma jirto ilaa hadda gobolka banaadir in si toos ah loo garaacay ciyaar ku dhammaatay in gobolka banaadir hamar la garaac ma jirto marka daada amin daada aad iyo aad ayaa loo ammaanayaa marka sanadkan sidoo kaleetana waxaa la ammaanaya tababaraha xulka maamulka jubbaland marka kulankiisii ugu horeeyey uu ciyaaray waa uu badiyey wuxuu doonaya kulankiisii kale inuu badiyo marka tartanka waa uu sii xiiso badnaanayaa marka way soo laaban waayeen koonfur galbeed soomaaliya markaynu eegno marka afarta maamul ayaana hadda kusoo haray sida maamulka hirshabelle oo saddexda dhibcood iyo saddex gool la siiyey sidoo kaleeta maamulka gobolka banaadir galmudug iyo weliba jubbaland afartaasi waynu arki doonaa sanadkan cidda ku guuleysan doonta marka tartanka waa uu sii xiisa badnaanayaa marka hadalheynta ayaa waxa ay tahay sanadkan ayaa ku guuleysan karaya tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir marka galmudug waynu arki doonaa iyagu xataa inaba caadi maaha jubbaland sidoo kale hirshabeelle sidoo kale aad aadaday u khatar badan yihiin eh, sidoo kale gobolka banaadir waxay doonayaan tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir inay difaacdaan marka sanadkan waanu arki doonaa hadalleynta ayaa intaan kusoo gabagabaynana dhegeystayaal markaan dhankay qormooyinka tahay cabdirashiidoo qormada ugu horeysa dhankayga waxay ku bilaabanaysaa sida tan aqoonta aad naftaada u leedahay kaga kalsoonow ammaanta dadka ku amaanayaan qalbiyo badan oo inoo muujiyo wanaag waxaa si lama filaan ah inoogu qeexaya shaqsiyadooda dhabta carabkooda dadka qaar kuguma arkayaan hindhahooda balse waxay kuuga arkayaan hindhaha qof kale oo kaaga soo sheekeeyey ku kalsoonaanta aragaaga ayaa kaaga wacan ku kalsoonaanta arag kale oo aan ku tusaynin xaqiiqda dhabta ah xushmad sii qofkii ku xushmeeya inta soo hartayna in aad salaanta ka qaadid ayaa kaaga filan dadaal inta ay ruuxda kuugu jirto waayo waxaa jira kuwa kula rabo dhac dhibaato iyo nolola-aan si kastoo ay sameeyaan dhiiranaan ka sii qaad oo horumari naftaada qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed muuse waayahay ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa waa sheeko aad iyaad u badan waxaa lagu bilaabay sitan ninka lagu magacaabo henry vord oo ah ninkii asaasay shirkadda gawaarida ee lagu magacaabo vord ayaa waxa uu u yeeray nin qabiir ah si shirkadda iyo weliba howlaheeda uu u qiimeeyo warbixinna uuga siiyo ninkii qabiirka ah warbixin wanaagsan ayuu shirkadda ka qoray inay hawsha qaab fiican u socoto waa uu tilmaamay balse waxa uu farta ku fiiqay hal nin oo shirkadda ka shaqeeya qabiilkii waxa uu la hadlay ninka loo magacaabo henry ford waxaana uu yidhi ninkan caajislowga ah maalkaaga ayuu khasaarinayaa waayo mar walba aan xafiiskaaga agmaro waxaan arkaa isagoo fadhiya lugahana miiska uu kor saaran yihiin ninkan aad jeeda waa nin fikir badan waxaana uu shirkadan u keenay fikrado muhiima marka markuu fikirkaasi keenayna wuxuu u fadhiyaa qaabkan aad u jeedo ayuu yidhi nuxurka sheekadan weliba markaad eegto in qofka xitaa haddii uu cajis badan yahay balse uu yahay qof fikirayo waa arrin wanaagsan ayuu leeyahay mar weliba waxaa wanaagsan inaad fikirto sidoo kaleetana aad ka fikirto wax fiican oo noloshaada kor u qaadan karaya ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabay waxaanu soo xiganay qof baraha bulshada soo gala maxamed cashir dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiye waxaad dhegeysteen xubinta bandhigga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye galabta waxaa lagu wadaa in dib loo bilaabo ciyaaraha gobolada dalka iyo gobolka banaadir kuwaas oo hakad galay maalmihii ugu dambeeyey kadib markii si weyn loogu mashquulay xaalinta kooxda ee kubadda cagta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo gebi ahaanba tartanka iskaga baxday arintaas waxay timid kadib markii ay soo gabagowday ciyaartii ugu dambeysay ee koonfur galbeed ay la yeelatay galmudug kuna soo dhammaatay eh, in saddex gool looga badiyo koonfur galbeed kadib ciyaartadooda ayaa la waxyeelay la waxyeeleeyey oo qaar ka tirsan dadkii u daawasha tegay ciyaartaasi ayaa dhagaxiin la dhaacay gaarigii ay saarnaayeen taas oo sababtay in ay waxyeelo soo gaarto qaar ka tirsan ciyaartooyda iyo taageerayaasha koonfur galbeed kadib maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu qaatay go-aan ah in gebi ahaanba uu ciyaarta iskaga baxo waxaana jirta in dhowaantan xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo kan gobolka belandirba ay sheegeen inaysan suuragal ahayn in koonfur galbeed la-aanteed ee ciyaaraha ay sii socdaan sidaas darteedna wafdi heerkiisu sarreeya ayaa loo diray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baali si ay ugu soo qanciyaan koonfur galbeed inay ciyaaraha dib ugu soo laabtaan balse arrintaasi ayay kasoo quusteen oo koonfur galbeed waxaay sheegtay inaysan diyaar u ahayn in ciyaaraha ay sii wadato sidaas darteed waxaa la go-aansaday in eh, ciyaarihii ay dib loo ciyaaro oo oo ay kooxihii harsanaa ay halkooda ay kasii wadaan waxaana jirta in ciyaar la wada sugayo la filayo in galabta garoonka ciyaaraha ee muqdisho stadium ay ku dhex marto kooxaha kubadda cagta ee banaadir iyo sidoo kale jubbaland ciyaartan oo ah kulan ka tirsan tartanka dowlad goboleeda ayaa waxaa tii badisa ay u gudbi doontaa afar dhammaadka ciyaaraha iyadoona ay wajiraanba in kooxaha hadda soo haray oo dhan ay gudbayaan balse keliya lakala kala saarayo koox walba iyo kooxda ay ku aadi lahayd waxaa jirta in tartankan oo ah mid aada u xiiso badan inay ka qayb galaan taageerayaal eh, tobanaan kun gaaraya kuwaas oo la kala safan hadba kooxaha halkaasi ku ciyaaraya waxaana arrin kale oo su-aal laiska weydiiye mudan ay tahay arrinta ammaanka oo si weyn looga deerinayo maadaama taageerayaal badan oo garoonkaasi u daawasho tegay oo warbaahinta la hadlay qaarkood ay sheegeen in la waxyeeleeyey oo ay ciidamada ammaanka qaarkood ay ka cabanayaan kuwo kalena ay ka cabanayaan taageerayaal garoonka u taga foodo waxaana jirta in sidoo kaleba inta ciyaaraha ay soconayeen ee qaar ka tirsan taageerayaashii garoonka u daawasho tegay ay ku geeriyoodeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana laamaha ammaanka oo goorsii horreysay arrimahani ka hadlay ay sheegeen inay adkeyn doonaan dhanka ammaanka oo aysan dib usoo laaban doonin shaqaaqooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay ciyaaraha ka soconaya muqdisho ciyaaraha dowlad goboleeda ee gobolka banaadir ayaa ah kuwa ugu xiisaha badan ee lagu qabto magaalada tan muqdisho iyadoona sanadkan garoonka kaliya ee lagu ciyaaray uu yahay garoonka stadium muqdisho oo tobannaan kun oo taageerayaal deeqo waxaana sidoo kale jirta in e, taageerayaashaasi badankood ay yihiin kuwo ku sugan magaalada tan muqdisho balse arinta e, su-aasha laiska weydiin doono ayaa ah ciyaaraha galabta dib u furmi doona e, in ammaankooda la sugi doono iyo in ay ka dhici doonaan shaqaaqooyin lamida kuwii horey uga dhacay inkastoo laamaha ammaanku ay sheegeen in arintaasi ay si weyn uga feejigan yihiin saacadda kow iyo tobankii baraqnimo ayay ku dhowdahay bal aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar ayaa waxauu halkaas uu ka wadaa kulamo uu ku doonayo in uu taageero xoogan ugu helo soomaaliya maadaama xiisada ay kala dhexayso etoobiya oo damac uga jiro inay hesho qayb ka mida ah badda iyo beriga soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mas-uuliyiin dhowra ah la kulmay ayaa dadkii ula kulmay waxaa ka mid ahaa xogyaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abu alqeyd waxaana uu ku bogaadiyey dalalka iyo sidoo kale guddoonka jaamacadda carabta mowqifka ay ku taageereen midnimada iyo madax banaanida soomaaliya ururka jaamacadda carabta oo laba kulan ka yeeshay arrinta soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin madax banaanida soomaaliya sidoo kalena ay si weyn uga soo horjeedaan waxaa loogu yeeray heshiiska is ee adisaba ku dhex maray somalilan iyo sidoo kale etoobiya wufuud heerkeedu sarreysa ayaa waxa ay kusii qulqulayaan magaalada garowe ee caasimadda puntland si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo dhowaan la filayo in magaalada garowe ay ka dhacdo waxaa jira in mas-uuliyiin iskugu jira kuwo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dalka xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin kale in magaalada garowe ay gaarayaan si ay uga qayb galaan xafladaasi wasiirka isgaarsiinta teknolojiyadda iyo warfaafinta puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ammaanka si weyn loo adkeeyey dadka ee wufuudda ee soo gaaraya magaalada garowena si weyn loogu soo dhoweynayo halkaasi madaxweynaha soomaaliya ayuu sheegay inuu ka mid yahay dadka ku casuumeen munaasabadda xafladda caleemasaarka ee ka dhaceyso magaalada garowe wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa waxa uu la kulmayaa cadaadiskii ugu xooganaa ee ku aadan inuu aqbalo in dowlad falastiiniyiintu leeyihiin laga dhiso magaalada khaza waxaa jirta in ra-isul wasaare benyamin netanyahu uu horey u sheegay inay ka go'an tahay sii wadista dagaalka qasa tan iyo inta uu ka ciribtirayo kooxda iskacaabinta ee xamaas halkaasina uu ciidankiisu ay maamuli doonaan balse arrintaas ayaa u muuqata in ay tahay mid aan suuragal ahayn waxaana sidoo kale arrintani ay kala qaybsanaan xoogan ay ka dhex abuurtay gudaha israa'iil tobnaan kun oo ruux ayaa berihii ugu dambeeyey talaafiif waxay ka dhigayeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan netanyahu waxaana israa'iiliyiintu intooda badan ay qabaanba in netanyahu uu is-caasilo uu xilka uu ka dego askar maraykan ayaa la soo warinayaa inay ku dhaawacanteen gantaallo ku dhacay gudaha ciraaq kadib markii maleeshiyaad ama kooxo taageersan iiraan ay weerareen saldhigga milatari ee ugu weyn ee ciraaq uu ku leeyahay maraykanka waxaa jirta in hal askari la xaqiijiyey inuu ku dhaawacmay sidoo kale shaqaale halkaasi jooga oo maraykanka u shaqaynayay ayaa la sheegay inay waxyeelo soo gaartay dadka intooda badan halkaasi ku sugnaa ama saldhigga ee ciraaq ku sugnaa waxaa la sheegay in dhimarka ama baskaxiyan ay u waxyeeloobeen haatanna qiimeyn lagu wado khasaaraha ka dhashay weeraradaas gantaalada ah oo lagu qaaday saldhigga milatari ee maraykanku uu ku leeyahay ciraaq madaxweynaha wadanka kongo eh, masarte tshiseketine waxaa loo dhaariyey markii labaad inuu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo dhowaantan doorasho ka dhacday jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayuu ku guuleystay inkastoo mucaaradku ay qaadaceen oo ay sheegeen in doorashadaasi ay ahayd mid lagu shubtay kuwaas waa qodobada ugu weyn ogaal ku jiro barkinmadan weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan algamba lagu jira horseedkii uu dhaqaaqay soo hareer istaag meelaad ku hadhaa hadhaa ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte war bashiiro halkaa laadaha iga reebine meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee war yaa raysul abi ahmed waxa waa dhahay dadkayga bad la'aan ma noola qaran mana qahari karno mana dhaafi karna badda dadka an la qanciyo waaye marka waxaa la dhahay maalaa ku harana haddeer ma jirte maalaa ku harana haddeer ma jirte korneel tafasow shalay aad oga baato kanuguladda hawaasay haddii aad wiilku roogu waysanta ka hari way ku haysataa waryamadhee waxaan siyaasadda wa waa qalqalinaysaa war aabi iyo ilmihiisa haddaan la iska celin meel uu ku haraa hadeer ma jirte meel uu ku haraa hadeer ma jirte war kalemaane waxaa la yidhi wiil hadda ka hor imtixaanka ku dhici jiray oo baqanaya ayaa walaalkii ka yar iskuulka u diray si uu natiijada imtixaanka ugu soo fiiriyo wuxuuna yidhi walaalkayow haddaan hal maadda ku dhaco waxaad igu tidhaahdaa maxamed baa ku soo salaamayey haddaan laba maadda ku dhacana waxaad igu tidhaahdaa laba maxamed maxmedaa ku soo salaamayeen si aanu aabba noo fahmin kadib wiilka yaraa wuu baxay iskuulkii uu tagay natiijadii uu soo fiiriyey wuxuu arkay in walaalkiis uu dhammaan maadooyinkii ku dhacay markii uu guriga ku soo laabtay waxa uu yidhi walaalkayow ummaddii nebi maxamed oo dhan oo ku soo salaamayeen oo uula jeedo dhammaan maadooyinkii waad ku dhacday hadda marka muuse biix iyo abiy axmed waxay arkeen in ummaddii soomaaliyeed oo dhan ay dabacoodii ka soo horjeesteen waxayna maraysaa meelaan ku haraa hadeer ma jirte oo meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee kaadh baan lahaa hawaadiyo jacaylkeed horowga mar baan idhi soomaalida habsaanti markaan habeen qura urdannabaadu seexdaba soo hees waalwaaleed oromay maqaadaanwaryaawaklow fadhinimadii iska dhaaf ani waa ku garab joogtaa dadka dhami hawariyeen baalaan ku haraa hadeer ma jirte maalaan ku haraa hadeer ma jirte waraabiyo wax la waayay gelow ninkii waa lambawduda badaad helaysaa hadeer ma jidhe oo meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte warkalamaanaysa ad ogtihiin aabiy axmed waa ka baaqday shirkii igadee kambaale ka dhacay haddana kambaale kama joogine shir kaluu uga qayb galay oo wadammadana dhexaadka ay ku lahaayeen war soo madaxweyne cali sheekh ma meel dhaxoo la istaaga ma leh war sawirka istaagga ahayoo madaxda waddamadaasi galeen xasan sheikh marba haddii abiy dhex taagan yahay inuu ka qayb galo waa diiday now arda musabixi muxuu booskiisa u geli waayey war jaamaca galay umouma mursu matalahayey war warka hayga dhex gelinine abiy shirkii horuu ka baaqday ka dambuu ka qayb galay midna kuma badbaadine madaxweyne xasan sheikh wuxuu ka jeediyey khudbad dheer wuxuuna yidhi dalkayga waxaa ku soo xadgudbay abi axmed wuxuuna yidhi xaqu ma laha inuu heshiis la galo gobol soomaaliya ka mid a ah. geeska dab ka shidayaahu buu naw oo somalilanna miyuu dafirayba shibdhawaagle aloosha annaqa hurinin annagaa ku ixtiraafinay war naga tag waadna ceebaysoo badbaadna geliso wadiga hawada ka soo degi waaye xataa baabuur maxaad u soo raaci weyday waraawaklow hayla yaabine badbaa rabe alilihe badbaa rabe wasalaygu buuke meelaan ku haraa hadeer ma jirte meelaan ku haraa hadeer ma jirte <laughs> abiyow e melaadkahraa soo banjarna webagaa usbaga daroy warramadheeyow annaka baay boqol waa joogtaa lafta naqa iyo lafta qaranna waa isla joogtaa war aabiyo waxaan ku dhihi lahaa banyuqbaanyuq hadalkii noqdo booka iyo tuurle iyo been heshiis lagu galo baadil iyo xooga labaduba haddaan bayd ka fulin waa badan baddanyada abiyow e ka noqo boobku soco maahe aan ku harnaa haddeer ma jirte badaad helaysaa haddeer ma jirte war musabixiyo afaara raab ah loo qaaday waxaa la yidhi adimaa annagana waalooyo badda adimaa kala tuuranooyo iskaabulada adimaa dirooyo adimaa marooka u wadooyo orommada adiyaa kula wadooyo adimaa saas noogalooyo galooyo lacagta adiyaa kula cunooyo nawar muuse afkaa ma yaqaan ha u gafin warbahaiswalmushahid maxamed kaahin baa u fasilxaye war dad falanaatiin waxba lidiinma sheegi karee abi isagoo meesha fadhiyaa aawadan hortooda laga cambaareeyey waa kii toddoba waddan hor imaan waaye war balaayow gooyow islaaasoo badsada miya war abiiga baas waa na lugooye maraakiibtuu haystay hubka muu nugu soo wareejiyo aryaadhaha idinka naftirkiinaan xabad ogayn aabi axmed wada waranaan rabaahow yidhi war asigoo gurigayna dhex taagi miyuu wadahadalka rabaa urbow horaa loo yidhi meel how u baana hadalkuma bogsotee hubka qaata oo kaca heegan gala dadkaygow meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte aryaadhaha warka ku soo ordina wadahadalka u codsada waa laga diidaa la yidhi madaxweynihiina ka daroo dibi dhalowba sameeyo masarow u duulay abiina muggaasaa madaxa lagu dhiftaa la yidhi caddaawalaana hore loo yidhi ninka xagasha kaa guba xundhurtaa laga gubaahe mugow dhulkaanya faragelin ka dhaafi waaye masaroo la ogyaha waxa etoobiya kala dhexeeya iyo eretariyoo la ogyaha waxay soo kala mareen iyo soomaaliya oo dhulkay hore etoobiya u qaadata maayo inti kale ka fakalaadahay mugaxaa idindhiga meelaan ku hirnaa hadeer ma jirtee meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte warnamiya walmooshiidan waagii hor masar welibana sii jartay gorida erinjari alxakiim hayaatu soomaal walmowtul habash kaasu sugaat walintona mataraa beebiyaal iyo inay taangiyaalna sii doonaana tolow meelaan ku hirno hadeer ma jirte meel oon ku hirno hadeer ma jirte war kalemaanay war mahaysaane xogayaha igad oo shirkii igad fadhiiyey intii shirka la fadhiiyey madaxweyne xasan wuu ku carooday baa la yidhi waa edab daran tahay wasiirka ka istaag ama cadaalad noqo oo si dhexdhexaada igad ugu shaqee ama iscasile wasiirka arrimaha dibadda etoobiya noqoadwaiitolkikama jira tagee miyuu sameeyey waaryaara walla weynan weedan xishoonayne qaramada midoobay ninka fadhiya gudoomiye ku-xigeenka iigat iyo eloboorka ninka fadhiya hawada naga celinaya dhammaantoodba waa reer balod weyn baa la yidhi marka maskiin xog hayaa maxaani daba dhigay oo waaqlow adigu gormadda afhayeenka etoobiya noqotay waar maxaad noola yaabaysaa meel aan ku hadhnaa hadeer ma jirti beelaan ka hadhnaa hadeer ma jirti arya waaqlow samigay cabdulla wuxuu yidhi hw wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel meelaan ku harnaa hadeer ma jirte meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte waxaa dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah inta ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo دم عيد دم

dhaqaana i abaabushe ugaamaye ose oroga cashaqa dhaqaana i abaabushe ugaamaye você. ayamahan jacayl ololigu xirye ayamahan jacayl oboosigu xirye anigoo itaalgabaye amba qaaday socodkee anigoo itaalgabaye amba qaaday socodkee isma ogaa ilayn laba kala ambadayo gobbeeguna ka aarsado dhirtahooda kala xidhay caysma ogaa ilay laba kala ambadayo obeeguna ka aarsado irdahoodi kala xidhay

يا مسيح يا مسيح